رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهت بهديه إلى يوم الدين ولوحان كدhex jirnaa kitaabkii abi shujaaca ama axkaamta waxaan ka soo baxnay libaaska asturka iyo labiska waan sii gudubnay eh, janaaista sida loogu tukado janaasada qaybaha tacsiyada iyo wixii markaa la mid ah kitaabu zakaati sakooyinkii ayuu kitaab u yahay waa kitaabka looga hadlaayo zakada tibi way waajibaysaa alzakaatu zakaadka fii khamsati ashyaaa shan waxyaabood ayaa in laga sakeeyo oo sakada laga bixiyo ay waajib tahay wahiya waxaa ka mid ah almawaashi xoolaha wal afmu famanta ama lacagta waazuruucu zuruuca iyo beeraha waathimaaru miraha iyo wa curuudu atijaarati curuudu tijaara macnaha waa alaabta ganacsiga waa laga sakaynayaa qofku markuu ganacsanayo wax alla ganacsanayo waa inuu markaa ka sakeeyo una markaa kitaabuzakaati ayuu kitaab u yahay tajibu way ku waajibaysaa azakaatu zakada waxay ku waajibtaa fiaa shan waxyaabood shay baa laga sakaynayaa wahiya taana waxa waaye almawaashi waa xoolaha wal afmaanu waa famanta ama lacagta wazuruucu waa zuruucda waxyaabaha la beeree beeraha ka soo baxee raashinka weyn ah waathimaaru iyo thimaarta waa miraha iyo wa curuudu tijaarati tijaarada curuujeeda macnaha waa alaabta laga ganacsado ama qofka uu gadaayo famaway xoolaha fatajibu azakaatu sakadu waxay kaga waajibaysaa fii halaathati ajnaasin saddex jinsi ama saddex nooc oo xoolaha ka mid ah mawaashida la dhaqdo way fara badan yihiin laakiin saddex ka mid ah hiya ay saka ku waajibtaa fatajibu way waajibaysaa azakaatu sakaadka waa xagga mawaashidii xoolahee fii halaathati ajnaasin saddex jinsi ama saddex qaybood minhaa waxaa ka mida ama saddex nooce wa hiya alibilu waa geela waalbaqaru le-da iyo waalghanamu ariga intaasaa laga sakaynaa keliya qofku waxaa dhici karta digaag ama dooro inuu dhaqdo zake ma laha wax badan a u yaala kun ayay kor u dhaafeen sake lagama rabo dameero fardo waxaasoo waxaasuu dhaqdaa laakiin waxa sakada laga bixinayo waa saddexdaa keliya alibilu waa geela waalbaqaru waa lo'da waalghanamu iyo ariga saddexdaasaa laga sakaynayaa amaa xoolihii hadda aan soo tilmaanoon laga sakaynaynin hadduu ganacsi isku bedelo maalan qofkan digaagii doorada faraha badan u haysto wuu ka ganacsadaa waa gedayaa soo gedayaa marka haddii xaaladdu saa noqoto markaa waa isbedelaysaa curudu tijaari markaa isku bedelaysaa oo zaka ahaan ganacsi ahaan oo markaa uga zakaynaa fardaha zake lagama rabo dameeraha saas oo kale laakiin haddii ganacsi noqdaan gado uu soo gado markaa zako ayaa markaa laga rabaa waana curudu tijaara ahaan a markaa looga zakaynaa wa sharaa'idu wujuudiha waajib ahaanshadeeda waxaa shuruud u ah sittatu ashyaa'a lix waxyaabood lix shay in la helo markaasaa xoolaha laga sakaynaa ibilka geela walbaqaru oo lo-da ah iyo walghanamu ariga marka laga sakaynaayo waa lix shuruud in la helo marka hore waalsharaa'idu shuruudooyinka wujuubiha waajib ka dhigaysa in sakada laga bixiyo xoolaha sittatu ashyaa'a waa lix waxyaabood kow alislaamu qofka inuu islaam yahay qofka kaafirka ah macnaha hadduu bixiyo xataa kama ansixaysaa laga wadaa oo laga rababa hadduu qofku aan ahayn sake xataa hadduu dhiibo wax anfacaysa oo cibaado u noqonaysa ma aha waayo aasaaskii cibaadada islaamnimada ayaa markaa ka maqan alislaamu ta labaad waalxuriyatu waa xuriyad qofku inuu xor yahay oo qof la addoonsanayo uusan markaa ahayn qofku asaga iyo maalkiisaba sayidkiisaa markaa iska leh waalmilku attaamu waa milki iyo hanasho dhammaystiran qofka inuu haysto xolahay waad milkisay laakiin taam ma aha xoolo taam ah ama milkin taam oo dhammaystiran ma haysatid xoolaa kaa dhumay xoolihii kaa dhumay gacanta kuguma jiraan laakiin adaa iska leh waa milkigaaga laakiin ma dhammaystirna milktaam ahoo dhammaystiran inuu qofku markaa haysta uu leeyahay waalnisaabu waa qodobka shanaad ama afaraad eh alislaam waalxoriya walmilku taamu walnisaabu waa qodobka afaraad ama shardiga afaraad xooluhu inay nisaab gaaraan waxaa jira wax nisaab lagu magacaabo oo la leeyahy qofku hadduu intaasoo neef oo geela uu leeyahay sakaa ka waajibta haddii intii la sheegay uu ka yar yahay xoolana wuu haystaa laakiin nisaabkii ma gaarin weli geel wuxuu ku bilowdaa sida noo imaan doonta shan neefoo geela qof inuu haysto wixii ka yar zake lagama rabo marka taasoo nisaabkaa loola jeedaa walxawl inuu wakhti ka soo wareego waa inuu wakti sanad ah uu kasoo wareegaa xoolihii hadda la dhalay laga sakayn maayo ilaa in hal sano ay ka soo wareegto marka xawlkana waxaa laga wadaa waa sano inuu ka soo wareego sawm sawmkuna waxaa loola jeedaa waa inuu yahay mid foofa xoolaha inay foofaan haddii xero la geliyo oo biyaha meesha loogu keeno oo cooska meesha loogu keeno seke lagama rabo waayo ma foofin waa in iskooda ay u daaq tagaan xoolaha oo marka ay socdaan lixdaa shardi haddii la helo yaa xoolaha sakadoodu ay markaa waajibaysaa islaamnimo xorriyad milki dhammaystiran hanasho taam ah xoolahan adaa iska leh cid kuga haysata ma haddana gacantaaday ku jiraan waxaas marka la helay waa milki taama loola jeedaa matalan xoolo gacantaada ku jira oo aadan weli la wareegin baa jira xoolo jidkaad ka soo heshay baa jira xoolihii waad baafisay waad baafisay wax kaa qaata ilaa aad hesho iyo in kale gacantaaday ku jiraan adaa milkiyey laakiin milki taama ma aha qofkii lahaa inuu yimaado kaana qaataa ku filan laakiin warka aad la soo wareegto taamta taasaa laga wadaa walnisaabu nisaabkuna waa in qadarkii uu gaaro lagu sakayn lahaa hadday ka yar yihiin sako qofka lagama rabo walxawlu waa inuu sanad ka soo wareegaa hadduusan sanad ka soo wareeginna qofka wax markaa lagama rabo waa xagga xoolaha waasawmu sawmkuna waa faafitaan waa inay yihiin kuwa foofa oo markaa aada daaq iskoodana u aada ari waa inuu foofo ama faafo lo-da saasoo kale geela haddii laakiin meel lagu dhaqaalaynayo calaf iyo dooga iyo kulli loo keenayo meesha loogu keenayo markaa wax sake ah korkooda ma aha taasi waa shuruudii xagga xoolaha wa ama alahmaanu lacagtii fa shay-aani waa laba shay ayaga aldahabu fidatu waa dahabkii fidada idan haddaa waraaqooyinka lacagta la keenay meahee wax lagu garan jiray oo dadku lacag u ahayd naqdiga waa dahabka iyo fidada labadaa shay ayay ka koobmaan amay u qaybsamaan thamanta lacagta washaraa'idu wujuubi zakaati shuruudaha waajibinaya zako oo fiiha lacagta laga bixiyo khamsatu ashyaa waa lix waxyaabo waa shan shay xoolihii maxaa la yidhi waa lix lacagtuna waa shan kow alislaamu islaamnimo waa isugu mid waalxoriyatu xoriyad waa isagu mid waalmilku taam hanasho dhammaystiran waa isugu mid waalnisaabu nisaabka inuu lacagtu ay gaarto waa isaga mid walxawlo sanadna inuu ka soo wareego shantaa waxay isaga mid yihiin xoolaha xoolaha lixay ahaayeen maxaa ka maqan waa foofitaankii lacagtu ma foofta ayda lacag intay baxda daaq aadaysa ma jirto marka halkaasaa markaa ka maqanoo taasay marka ku kala duwan yihiin halkaasaa marka xooluhu ay markaa dheer yihiin wa ama alafmaanu lacagtu fa shay-aani waa laba shay aldahabu iyo walfidatu وذهب iyo fido washaraa'idu wujuubi azakaati fiiha shuruudaha ay ku waajibayso zake oo lacagta laga sakeeyo khamsatu ashyaa ama ashyaaa waa shan arrimood shan shay kow alislaamu qofku inuu islaam yahay markuu wax ka sakeeto waa inaad xorriyad haystaa uusan addoon ahayn walmilku taamu mulki dhammaystiran ama milki hanahanasho inuu waxaan asagu leeyahay tasarufkeeda waalnisaabu inuu nisaabkii gaaro waa qadarkii lagu bixin lahaa waalxawlu sanadna inuu markaa kasoo wareego intaa haddii la helo lacagta waa laga sakaynaa intaa mid ka mida ah haddii la waayo ama qayb ama dhammaanyo saka markaa ma jirto sanad bee ka soo wareegay nisaabkii way gaareen asaga iskale xorriyad waaye laakiin maa qofkii wax zakaa ma soconayso milkigii taamkay baa ka maqan ma sakayn karo wixii oo dhan waa la helay nisaabkii weli ma gaarin labadii boqol ay ku ku waajibi lahayd weli lama gaarin ayadana waa laga rabo sanad ma kasoo wareegin qofku waa islaam waa xor milig taamuu haystaa nisaabkii wuu gaaray lacagtii laakiin hal sana weli kama soo wareegin inta shantaa laga helo zake markaa ma jirta wa wa ama azuruucu beerihii tajibu waxaa ku waajibaya azakaatu zakaata fiiha gudaheeda bihalaathati sharaa'id saddex shardiyaalo haddii la helo saddex shuruuda haddii la helo zuhurada markaa waa laga waa dheer an yakuuna inuu ahaado waxa cuntada la sakaynayo mimaa yasra'ahu waxa ay beertaan alaadamiyuuna bani aadamka bariiska geleyda waxyaabaha lamidka ah inay yihiin wax dadka bani aadamka ah ay abuurtaan waxyaaba iska soo baxaa jira kaa kuma jiro wa an yakuuna waa inuu ahaado quutan raashin mudakharan la kaydin karo waa raashin kayd geli karaa bariiskoo kale bariiskoo kale kayd buu galaa galey shaacirta qamadiga waxyaabaha lamidka ah kulli waa cunto oo quud ah haddana mudakhar aho la kaydin karo meel la dhigi karo waa la duugtaa galeeda mararka gobol ka mid ah oo markii dhibaato kala timaado ama abaar ba'an yaa dib loo isticmaalaa marka wax daqri geli kara waa waxaan quudwaxii quud bay noqdeen laakiin kayd ma garaan yaanyadoo kale dhammaanayo mar dhow qudaarta oo kale liinta oo kale xabxabkii qaraha oo kale meel baa dhigtay saddex maalmood kadib waa bololaya saddex maalmood kadib wuu halaabaa muuskii oo kale xaladaha noocaasa haddii ay yihiin waa in waxaan quud uu noqdo marka hore an yakuuna waa inuu ahaado waa shardiga koowaad mimaa yasracuhu waxa ay beertaan alaadamiyuuna bani aadamka labo wa an yakuuna quutan waa inuu raashin noqdo mudakharan la kaydiyo ama kayd geli karaa wa an yakuuna nisaaban waa inuu nisaab gaaro beeraha marka laga sakaynayo waa inuu nisaabkii gaaro wahwa nisaabka oo beeraha looga sakeeyo khamsatu awsuqin waa shan ratirar awsuq waxaa lagu fasiri jiray ratiga inta uu qaado awsaq kaasoo shan ah rati mugiis baa la yidhaahdaa laa qishra calayha aan qolof lahayn qoloftii laga bixiyey hadduu badar yahayna laga bixiyey qubkii saarnaa wixii mtaqaanaa ku dhex oo badar nadiif nadiifoo xabuub ah oo markaa noqdo baduya saasoo kale sisin hadday tahay saasoo kale iyo wixii markaa lamid ah wahwa khamsatu awsuqin waa shan ratiran inay gaaraan laa qishra calayha aan qishri markaa ku jirin aan markaa ku jirin xawl loo shardin maayo asaga beeraha oo markay soo xaan oo la shafo la gooyo markaasaa la zakeeyaa waatii ilaahay uu yidhi waaatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinta goosmada iyo maalinta beerta laga soo goynayo oo meel laysugu keeno markaasaa la bixinaa oo xawl asagu markaa ma jiro taasi waa suruucdii iyo beerihii wa ama athimaaru mirihiina fatajibu zakaatu sakadu way waajibaysaa fii shay-ayni minhaa laba shayba ka mid ah miraha marka la fiiriyo waa hamaratu nakhli waa timirta miraheeda iyo wa thamaratlkarmi waa canabka mirihiisa canabka mirihiisa kaas waay labadaa oo canabka waa zabiib buu noqonaa oo mar allaala marka beerta uu saaran yahay canabka wuu qoyan yahayna canab baahdaa haddii u qalalana zabiib buu markaa noqdaa marka taas ayagana labadaasaa looga zakeeyaa miraha xaggooda wa ama athimaaru mirihii fatajibu waxaa waajibaya alzakaatu in laga zakeeyo fii shay-ayni laba shay oo minhaa ka mid ah himaarta wa thamaratu naqli iyo thamaratu lkarmi waa canabka wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha waxa loo shardiyo waajib ahaasha zake laga zakeeyo himaartana arbacatu ashyaa waa afar shay afar arin in la helo waayo kow alislaamu islaamnimo walxuriyatu xoriyad waalmilkum milki dhammaystiran wadisaabu inuu nisaabka gaaro qadarkii la bixin lahaa waxaa soo haray curuudu tijaara wa amaa curuudu tijaarati alaabta ganacsiga dhar hadduu yahay haddii waxyaabo kale ay yihiin curuudu tijaara fatajibu waxaa waajibaya alzakaatu zakada fiiha gudaheeda bisharaa'iti almadkuurati fi lahmaani lagu dheeraan maaye shardiyaalkii lacagta loo shardiyey yaa curudu tijaarana loo shardiyaa oo sharaa'idda oo lacagtu maxay ahayd islaamnimo xorriyo mulki taam ah nisaab iyo xawl ganacsiguna waa sidaa oo dukaanka waxaa laga sakaynayaa waa markuu sano ka wareego nisaabkii xoolihii loogu talagalayna uu markaa gaaro mulki taam ahna qofku haysto xaaladda haddii la helo asagu markaa waa laga zakaynayaa wa ama curuudu tijaara fatajibu azakaatu fiiha wuxuu ku waadayaa gudaheeda bisharaa'iqi shuruudooyinkii almadkuurati la xusay oo lagu sheegay fi atmaani amanka fasl kana fasl wuxuu kala saarayaa ka horay ka soo socdee fii nisaabi zakaati alibili geelka sakadiisa nisaabkiisii waayo macnaha meeqaa geela marka uu gaaro zakada ay ku bilaabanaysaa wa awalu nisaabi libili midka iyo qadarka geela kan ugu horeeya uu ku bilaabanayo khamsun waa shan shan geelsta waa nisaabka ugu horeeya ee sakadu ku bilaabanaya hal neef oo geelaad haysataa wax lagaama rabo mid buu kuu dhalay labay noqdeen wax lagaama rabo saddex bay noqdeen weli wax lagaama rabo afar bay noqdeen ilaa aad inaad iska suna falato sadaqa caadi aad iska baxsato maahane afar geel ama afar xalaad haddaad haysato waxba lagaama rabo shan bay noqdeen waa nisaabkii baad gaaray wakhtigii la bixin lahaa ama nisaabkii aan dhehe iyo intii la bixin lahaa way gaartay samaa loo fiirinaa marka wa awalu nisaabi alibili geela nisaabka iyo qadarka ugu horeeya laga sakaynayo khamsun waa shan inuu gaaro shan hadduu noqdo maxaa la dhiibayaa wa fiiha shaatun hal ri ribaa laga bixinayaa wa fii cashirin toban hadduu gaaro shaataani waa laba riyood wa fii khamsata cashara shan iyo toban markuu gaaro halaathatu shiyaahin saddex riyood ayaa laga bixinaa wa fii cishiriina labaatanka gudahooda hadduu noqdana arbacu shiyaahin waa afar ri shantii geelba waa hal ri shantii kale waa hal ri riyood shan iyo toban waa saddex labaatan hadduu gaaro waa afar neefoo ari ah ayaa markaa laga qaadayaa arbacu shiyaahin wa fii khamsin wa cishiriina geela ilaa han iyo labaatan uu ka gaaro geel lama bixinaayo oo riyooyinaa la bixinaa laakiin oo fii khamsin wa cishiriina hadduu gaaro bintu makhaadin oo min alibil ah ayaa la bixinaa oo geel bixitaankiis wuxuu bilaabanaa neefafka geela aada leedahay shan iyo labaatan markuu gaaro sanana ay kasoo wareegto maxaa lagaa qaadayaa bintu makhaadin oo min alibili bintu makhaad waxaa loola jeedaa waa nidig hooyadeed oo oo riman ama uur leh waxaa laga wadaa mid hal sano ka baxdayoo laba sano markaa gashay oo laba jir ah oo hal sano u dhammaaday macnaha waa makhaadin waa urley canugtii ay dhashay oo markaa bannaanka joogtaa oo min alibil ah kaasaa marka qofka uu bixinayaa wa fii sittin wa halaahiina soddon iyo lix hadduu gaaro geeli bintu labuunin ayuu markaa bixi bintu labuun ayadana waa caanoley nirigteeda bintu labuun xoolaha hadda korna waa soo tilmaanay gabar waaye iyo wiil in la dhaho xoogaa laga fiican yahay heerbaadiyaashii hadday kugu maqlaan iyo dadka xoolaha dhaqda aaday ku canaananayaan laakiin saasaa iska dhahera hadda waa bintu labuunin bintu labuun waa mid irmaan hadda canugtii markaa kd banaaga joogtay macnaha saddex kabax waayadana saddex baa u buuxsantay wa fii sittin wa arbaciina haddii gee xiqatun xiqa markaa qofku bixinaya xiqa mid mutaysatay baa la yidhaahdaa maxay mutaysatay oo ay mudatay in la rarto ama inuu inay rinto oo geela u abaahiyo taasay markaa xiqo u tahayo taasay markaa mudatay waa afar jir waay afar jir waaye ayadana wa fii ixday ama wa fii ixdaa wa sittiina lixdan iyo kow hadduu gaaro jadacatun jadaca markaa laga bixinayaa jadaca ayuu markaa bixinayaa qofkiiyo wa shan jir oo mid ilka jabsatay wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix hadduu gaaro bintaa labuunin macnaha caanooley labadeeda canug ama labadeeda gabdhood waa labo nirga ah oo bannaanka joogay mid hadda uur leh andhehe oo labuun ahoo caanoley ah oomaan ayaa markaa laga bixinayaa binta labuun waxaan ku sheegnay saddex jir wa fii ixda wa haddii geelu uu gaaro hadduu geelu gaaro sashan iyo kow xiqataani laba xiqa qofka laga qaadayaa waa laba mudatay oo hadda diyaar u ah inay rimaan amase diyaara in la raran karo kuwaas ayaa laga bixinayaa wa fii ixda wa tisciina kow iyo sagaashan xiqataani laba afar jiryaalo ah ayuu qofku bixinayaa wa fii mi'atin wa ixda wa cishiriina boqol iyo labaatan iyo kow hadduu gaaro halaathu banaati labuunin waxaa qofku uu bixinayaa saddex banaad waa saddex nirgood oo hooyadood ay irmaan tahay macnaha ay caano leedahay humma intaa kadib markuu xooluhu intaa ay gaaraan qaacid yaraa lagu siinayaa fii kullin arbaciina fii kulli arbaciina afartankii kasta bintu labuunin bintu labuun baad bixinaysaa wa fii kulli khamsiina kontonkii kastana xiqatun xiqaad bixinaysaa marka intii hore saasaad u waraysaa laakiin haddii xooluhu inta ay ka bataan wa fii miatin boqol iyo wa ixdaa wa cishriina kow iyo labaatan hadduu xooluhu gaaro waa saddex banaati labuunin waa saddex nirgoodoo hooyadood ay caanoley tahay humma intaa kadib hadduu ka bato boqol iyo labaatan iyo kowdiina afartan afartan iyo konton konton u kala qaybi fii kulli arbaciina afartankii kasta bintu labuunin bintu labuun baad ka bixinaysaa caanoley nirigteeda bintu labuun saddex jir wa fii kulli khamsiina kontonkii kastana xiqatun mid xiqo ahoo mudatay waa afar jir ayuu qofku markaa ka bixinayaa oo qofku hadduu haysto hadduu haysto laba sideetanaad waa boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan iyo konton hadduu haysto waa laba boqol iyo toban afartan iyo afartan waxaad ka bixinaysaa waxaad ka bixinaysaa bintu labunin iyo kontonka oo xiqaad ka bixinayso marka haddii laba boqol iyo toban neef oo geela aada haysato waxaad bixinaysaa waxaad bixinaysaa laba neef oo geel ah oo bintalabuun oo ah. kontonkana geesaad u bixinaysaa kontonka waxaad ka bixinaysaa asagana mid xiqa ahoo afar jir markaa ah faslun fii nisaabi zakaati albaqari lo-da nisaabkeedii waaye wa walu nisaabi albaqari lo-da nisaabkeeda iyo inta uu ka waajibayo ku bilaabanayo kan ugu horeeya halaahuuna waa soddon soddon neef ayuu ku bilaabanayaa soddon neef oo lo ah wixii ka yar oo aada haysato waxba lagaama rabo nisaabka uu ku bilaabanayo lo haddaad leedahay waa in soddon uu gaaraa fa yajibu waxaa ku waajibaya marka fiiha gudaheeda tabiicun dibi waa ku waajibaya tabiic waxaa loogu bixiyey hooyadiisa u raacaa hooyaduu daaqa u raacaayo waa dibi haljir ah arbaciina afartankii kastana musinnatun mid musinnad ah waa weyl ama dibi oo oo laba jir ah wa calaa haada ka korkiisa abadan weligaa faqis ku qiyaas qaado macnaha saas m ee zakadeeda saasaad markaa ku wadaysaayo wa calaa haadaa abadan faqis mar walba saas baa ku qiyaas adi faslun fii nisaabi zakaati alhanami arigiis nisaabka uu ku waajibaayo wa awalu nisaabi alhanami ariga nisaabkiisa ama nisaabka waa qadarka iyo qaybta uu kaga waajibayo zakadee arbacuuna oo afartan asaga geedi meequu noqday shan dheh lo-diina soddon arigiina afartan taa markaa ku wadaysaa wa awalu nisaabi alghanami arbacuuna waa afartan wa fiiha shaatun ribaa laga bixinayaa jadacatun jadaca ah jadaca ah ayaa qofka uu ka bixinayaa waa sana jir olow min ada'ni ida ah aw amase mid faniye ahoo min almaczi aricad ah waa laba jir ayaa u taab noqdoo labaa u dhammaystirantay jadaacada hal sana u dhammaystirmayo waa idihii idah haddaad bixinayso idaha iyo aricadka waa isku nooc asaga saddexda waxaa loo yiri aricadka iyo idaha waa isla socdaa waa hal nooc lo-dana waa noocii labaad geelna waa noocii saddexaad marka nisaabka uu ka waajibayo qadarka ariga waa afartan wa fiiha shaatun shaataa laga rabaa jadacatun oo jabeeco ahoo min alda'ni ila ah waa hal sano aw haniyatun ama laba jiroo u dhammaatay min almaczi aricad ah wa fii miatin wa cishiriina boqol iyo wa fii miatin wa ixday wa boqol iyo kow iyo labaatan hadduu gaaro ariga shaataani labadii bixinaya qofka wa fii mi'atayni labadii boqol iyo wa waaxidatin mid halaathatu shiyaah laba boqol iyo kow hadduu noqdo saddex neef oo ari ah waay wa fii arbacin wa fii arbaci mi'atin afartii boqolna arbacu shiyaahin waa afar shiyaah oo neefooda ari ah humma intaa kadib fii kulli mi'atin boqolkii kastaba shaatan baad bixinaysaa mar haddii ariga uu gaaro wafii arbaci miatin wa afar boqol wa afar shiyaah afar boqol shan boqol buu noqday marka boqolkii kastaba aribuu qofku bixinayaa boqolkii kasta ari shan boqol shan ari lix boqol lix ari todoba boqol mar kastuu xabad oo kii boqolaad intuu buuxsamo uu ku darsamo markaa waxaad bixinaysaa hal neef uma fii kulli miatin boqolkii kastaba shaatun ribaa qofka laga qaadayaa saasaa markaa loo kala qaybinayaa sakada nisaabkiisa fii zakaati alkhaliitayn baanu gelaynaa waalkhaliitaani khaliitaan waxaa layidhahdaa ama khaliidka dadka wax isku darsada dadaa waxaa jira xoolaha isku darsada dadaa xoolaha isku darsanaya dadkii xoolaha isku darsaday marka la gaaro ani keegaa yar keegaa badan ma jirto ma jirto maxaa la rabaa marka in hal qofoo sakadiisoo kale ayaa markaa laga qaadaya oo laga sakaynayaa matalan maxaanu nidhi afartan neef oo ari ah yuu sakada ku bilo ma aha ariga afartan neef oo ari ah ka yar qofkii hees wax lagama rabaanu nidhi ninkan wuxuu haystaa labaatan neef ari ah kanna labaatan buu haystaa isku darsanayaan markay isku darsadaan ayaa sakadii wakhtigeedii la gaarayaa afartan neefay haystaan soo maaha hal neefaa laga qaadayaa waxay samaynayaan niyow ninkii sakada aruurinaya soo dhaweya labaatankaaga la baxa geeskaas la tag ana labaatankaygaan la baxayaa geeskaasaa la tagaa kanaa loo imaanaa labaatan neef u haystaa saka lagama raba labaatan neef ari ah waa laga tagaa kanna waa loo tagaa labaatan neef u haystaa waa laga tegayaa ninkii sakada aruurinaya markuu baxo waa isku soo darsanayaan taas horta waa mamnuuc oo waxa isku jira lama kala qaado wax kala qaadnaa wax kala qaadnaana iskuma daro iskuma hee daro maxaa laga waxaa laga wadaa way kala qaadnaayeen ninkan banaanku ku haystaa kanna afartan uu leeyahay afartan iyo afartan way kala qeybsan yihiin kan maxaa laga rabaa hal neef ari soo maaha kan hal neefoo ari ah markay sakadu soo dhawaato waa isku imaanayaan waa isku soo darsanayaan marka sideetan neefoo ari maxaa laga rabaa hal neef dheh hal neef keliya ka baxaya hal neefaa ka baxaya waayo wa awal nisaabi alghanam arbacuun wa fiiha shaat jadaca min aldacni aw hani min almaczi ilaa uu ka gaaro mia wa ixda wa cishriin boqol iyo kow iyo labaatan hal neefaa soconaaya marka afartankan oo banaanka ku haystay kana banaanka uu ku haystay way isku soo darayaan si kanna hal neef aan looga qaaday kanna hal neef aan looga qaaday markay isku keenaan markay isku keenaan oo isku hal neefaa laga qaadaya hal neef ayaa laga qaada marka khaliitoonka kuwaasaa la dhahaa xukunkoodan markaanu geli doonaa kan geela aniba ma fahmin buu yidhi geela haddaan dib ugu noqono ismaaciil waa in hal mar inta baadiye la geeyo ismaaciil yare hal mar intaan baadiye geyno haddii ilaah yidhaaha igaarkeyga waa in oo geel iyo wax loo soo gado oo meesha ku dhaqla dhaho haddii ilaahay edba insha allah iska ilaali ismaaciil kugu istaagin geeli ee geela arrintiisa marka hadda aan fiirino waxa waaye geel ayaad haysataa hal neefoo geelaad haysataa zeka ma lagaa rabo labay kuu noqdeen zake lagaama rabo saddexay kuu noqdeen zake lagaama rabo mila socotaa afaray noqdeen zake lagaama rabo shan maalintay gaaraan hal neefoo ar intaad soo gaddo hadduu kuu yaallo aada xerada ka soo bixiso yaad dhiibaysaa ilaa toban uu ka gaaro hal neefaa soconaya maalintii toban uu kuu gaaro neef kalead ku daraysaa shantii neef ee geel ah geel ma bixinaysid wixii ka yarna waxba ma dhiibaysid shan neef oo geela mar allaala markii geelaagu uu gaaro hal neef oo ari ah ama suuqa ka soo gad ama haddii xerada ay kugu jirta dhiib hal neef oo ariyaa lagaa rabaa shan soo aha ilaa toban uu ka gaaro saasay noqonay toban markuu gaaro waa laba neef maasha allah waa laba neef shan iyo waa saddex neef shantiiba waa hal neef oo ari ah labaatan buu ku haddii shantiiba hal neef oo ari uu yahay labaatan hadduu gaaro meeqa neef ari laga rabaa ismaaciil ismaaciilaa rabaa ina asaa baadiye u wadaaye afar neef jazaaka allahu khayr afar neef ayuu qofku dhiiba oo geel ah waa goormee waa markan xoolaha geela uu gaaro labaatan labaatantii buu shan ku darsaday ariga waxtaajina geelaa ballaabanaya in la bixiyo shan iyaad haysataa shan neef oo oo ari ah ma aha arigii wuu istaagay arigii wuxuu ku ekaa bixintiisa labaatan markuu ahaa shan iyo labaatan meero wa fii cashri shaataan wa fii hamsa cashara halaaa shiyaah wa fii cishriin arbaca shiyaah wa fii khamsin wa markuu gaaro waa dhammaaday ratiyaa la bixinaa hal ratibaa la bixinaa bay tiri ikhlaas ratibay iisoo qortay baxraa ay gelininayaa rati iyo waxaas kale ka saaye wa khamsin wa bintu makhaadin bintu makhaad maxaa yidhahdaa uurley mid hadda uurka wax ku wadaa nirig ay horay u dhashay waa uurley nirigteeda ama nirig bintida gabar hadhihine herbaadiye ku dharbaaxine xololayda binto nirig dheh gabar waa dhacday <laughs> ismaaciil gabar makhaadin uurley nirigteeda oo min alibil oo geel ah kaasaa la bixinaa marka ismaaciil waa fahamtaa umaleeyaa wa fii sittin wa halaathiin bintu labuun waa nirig hooyadeed ay irmaan tahay caano caano leedahay wa fii sita wa arbaciin xiqa waa mid mudatay in ay rinto qowrkii waa loo keenayaa wuu abaahinayaa marka wuu rinayaa wa fii ixda wa jadaca jadacadu waa mid xiqadu waa afar jir jadeecada waa shan jir wafii sita sabciina toddobaatan iyo lix hadduu gaaro bintaa labuu nin laba bintaa ama laba gabdhoodbe ama laba midig oo hooyadood ay cana leedahay waa saddex jiryaalo yaa la bixinayaa wa fii ixdaa wa tisciina xiqataani tisciin sagaashan iyo ko markuu gaaro xiqataani baa la bixinayaa labo mudatay laba halaaboo waxay mutaysteen inay uur qaadaan in wa fii miatin wa ixda wa cishriina boqol iyo kow iyo labaatan halaathu bintabuunin bintaalabuun waa soo sheegnaye waa saddex nirgood ama gabdhoodoo hooda labuuna ay tahay ee caana uma intaa kadib waxaad u kala qaybinaysaa afartan meel u bixi tan meel u bixi u afartanna meel u boqol iyo afartan baad haysataa kontonkii waxaad ka dhiibaysaa mid xiqoo afar jir ah afartankiina waxaad ka dhiibaysaa bintu laboonin saasaad ku wadaysaa koley geel ma lihidiine waxaa soomaali isku habaari jirtay geel beele say geelbeele geelbeel noo dhihi jirin <laughs> geelkii eber laga noqday wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam